رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال المصنف رحمه الله النهي تعريفه النهي قول يتضمن قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة laba lamaano ah oo aan kala harin markii mid la xuso ka kale ay khasab tahay in uu raacsiisnaado ayaanu ku dhex jirnaa mar haddii amarka laga baxay oon ka dhammaanay waxaa xiga annahyi oo ah reebidii wax in la reebo hadal kasta ee dadka ka soo baxaana hadda waa saddex qaybood marka laga hadlayo taqsiimkiisa awaliga ah wuxuusan noqon karaa shan ilaa iyo lix oo taqsiimka awaliga ah inaan wax ku faro inaan wax kaa reebo inaan wax kuu sheego inaan wax kaa diido iyo inaan wax ku weydiiyo shantaa ma dhaafsiisna laakiin isku soo ururiya taqsiimka awaligaa saddex unbuu saa ugu dul wareegaya sidaabuu u dhadhaarsanyah haddaba amarkii markaanu ka soo baxnay baa waxaanu u baxayna annahyi haddii qeexitaanka lasoo qeexay alamar oo qofku uu dhacay waxaan u malaynayaa qeexitaanka la qeexi doona annahyina inuu qofka si sahlan u fahmi karo wayadoo lagu yiri intii lagu yiri in ka duwan ama opposite ku ah ama cagsi ku ah unbaa laga hadlaya wuxuu leeya raxmat ullaahi calayhi lmusanif annahyu reebidii qowlun oraah weeye qowlkaasoo yatadamanu xambaarsan alaba alkafi reebid iyo reebis waxaad dhihi lahaydba la yska dalbayo calaa wajhi listiclaa'i hab isa sarraysiin ay ku jirtana laysaga dalbayo bisiiqatinna laysaga dalbayo ooraah siiqadaasoo makhsuusatin la gooni yeeloo gaar ah hiya iyaduba almudaaricu ah ficilkii mudaaric almaqruunu ee lagu xiriiriyey bilaa lagu xiriiriyey laadii annaahiyati iyadu xreebaysay milu qowlihi ay wadalika milu qowlihi tacaala taana waxaa waa qowl اllahi jala wacala oo kale oo ilaahay ina leeyahay walaa tattabic haraacin ahwaaa aladiina kuwii hawadooda kadabuu biaayaatina aayaadkana beeniyey iyo wladiina kuwa laa yuminuuna aanan rumaynayn biاlaakhirati tii dambaysay aanan rumaynayn qolyahaas iyagu hawadooda ha raaceen haddaba waxaa layna yidhi waa qowl qowlku wuxuu xambaarsan yahay waxaan kaa dalbayaa oan ku leeyahay waxaa ka istaag laakiin markaan kaa dalbayo calaa wajhi اlisticlaa qofka amarka bixinayo wuxuu muujinayaa inuu qofka kan uu ka sarreeyo yani bimacnaa ilan amarku sidiisaba kama yimaado ilaa qof kaa sarreeya mooyaan ama wax kuu sheeganaya awood sida nahyiguba aanu gaga iman ilaa qof adiga awood kuu sheeganaya mooyaane maxaa yale qofka wax ku fari kara ama wax kaa reebi karaayo waa inuu sulda ay jirto allah oo shaariciya alrasuul oo shaariciya wuxuu noqon karaa qof adiga hogaamiye ku ah alwaalid buu noqon karaa almucalim buu noqon karaa haddaba shalayna waxaan soo tilmaamay calaa wajhi lculuwi waxaa ka haboon calaa wajhi listiclaa maaa calaa wajhi lculuwiga bimacnaa eh, bimacnaa taa aniga adiga eh, kumaynan heshiin oo maba qirsanin inaad aniga sarraysid adna ma qirsanin inaan kaa sarreeyo laakiin calaa wajhi isticlaa aniga waa isu muujin karaa markaan amarka bixinay inaan ka sarreeyo marka qofka nahyiga bixinaya wuu isu arki karaa qofka ka sarreeya inuu marka calaa wajhi isticlaa halkaa wey haddaba waxaa la yidhi marka laa siiqadan marka laynoo sheegay ee laleeyahay nahyiga waa ficil mudaaric ficil mudaaric yadhabu yakhruju yashrabu yajlisu iyo wixii la midka ah oo presentensiga laakiin markan waxaa lala xiriiriya laa annaahiya walaysat annaafiya laadii wax reebaysay wax diiday yani bimacnaa waxbay reebaysa oo waxay leedahay laa waxaa ha samayn marka naafiye maaha haddaba miaalna weyna siiyey fakharaja waxaa baxay oo ooraahdeena aanu niri ay bisababi qowlinaa qowlun aanu niri alishaaratu tilmaantiibaa baxday falaa tusama ay lishaaratu ishaarada laguma magacaabo laguma magacaabo nahyan reebis wain afaadat haba faa'iidayse eh macnaahu ay macna nahyi haddii intaan ku yidhaahdo oo gacanta uun keliya ha samayn ama ka wado ama aan ku yidhaahda maalan amus anoo ula jeeda hadalka georgi amaba ayi tilmaan ee muujinaysa in wax ku diidanahay waa ishaara ishaaradaas nacam waxay faa'iidaysay wixii qowlka u faa'iidayn lahaa yani markaan hadda afka farta saa u saara ujeeddada ay tahay inaan ku leeyahay amus in markaan ku ihahda amus isku faa'iido wey marka kan cinda alusuuli marka la joogo ishaaradaasu kuma magacaabi karno maxay kuma magacaabi karno qowl ma dhihi karno ilan qofka ma hadlin wa kharaja waxaa baxay biqowlinaa bisababi qowlinaa aanu niri alabu lkafi kaf waa kufa can kada ka istaag wey alabu lkafi reebis oo layska dalbayo oo ah yani bimacnaa inaanku idhaahdo waxaa ka istaag almr amarkaa ku baxay maanahu alib ficilin amarka iijaad buu faaiidaynaya sooma waxaan jirin in la ahaysiiyo laakiin halka kan markii la alblkafi marka la yidhi amarku isagu alblkafi maaha markaan amarku siina macnaheeda waa loola jeedaa shay baan kaa raba inaad la timaado waharaja biqowlina oraahdeena aanu nidhi calaa wajhi isticlaayina waxaa ku baxay aliltimaas marka aan wax kaa codsanayo wducaa marka aan ku baryo iyo wagayruhumaa labadooda wixii ka soo haray oo mimaa yustafaadu oo ka mida ah waxa laga faa'iidayo min annahyi laga faa'idayo bilqaraa'in yani halkaa marka aliltimaas ma soo gelayo aliltimaas waxaan idhi waa laba ruuxoo wada siman ee isku darajo ah laba arday haddii aan ku yidhahdo maalan laa tajlis huna laa tadkhul lfasl laa taxdur laa ta'khud qalami idan macnaheeda maaha laguma magacaabi kara eh, halka kan maxaa meesha marka maraya labadan iltimaas bu yani labadooda waa asxaab wey haddaba waducaa'una waa soo gelaysa amhilada waan badin doonaa insha allah subxana wa wa kharaja biqowlina oraahdeena aanu niri bisiiqatin makhsuusatin hiya almudaaric ilaa laga gaaro waxaa ku baxay maa dalla calaa talabi lkafi wixii ku tusiya reebis la yska dalbayo bisiiqati alamri kugu tusiya siiqat alamr wixii kugu tusiyaayey ma soo gelaya mithal dac hadan ku yidhahdo dac maxaad dhihi lahayd dac ma nahyi baa mise waa amar dac ka tag haddaan ha amar ilan amar baan kusi wax ka tag baan ku yidhi inuu amar yahay maxaa ku ogaanaysaa daabitka iijaad ficil baa lagaa ah inaad la timaadid ka tegis waa fahamna sooma utruk amar walaa nahy amr kuf amar walaa nahy amar kuwaa marka ma soo gelayaan maxaa yeelay haddii la yidhi calaa طalab اlkafi bisiiqati اlamri ma soo gelayo faina haadihi siiqdan hadda aanu tixnay ama aanu taxnoon sheegnay wain tadamanat haba xambaarsanaate eh طalaba اlkafi in wax lagaa reebo laakinaha bisiiqati اlamri laakiin siiqada ay ku timid baa siiqaة اlamri ah fatakunu amran bay ahaanaysaa laa nahyan maaha ay laa takunu nahyan nahyi ma noqonayso waqad yustafaadu waxaa laga yaabaa in laga faa'ido طalabu اlkafi bigayri siiqati الnahyi siiqadii nahyiga ahayd aanu niqiin oo aanu niri siiqadaas waa siiqa makhsuusa oo ficil mudaaric oo laa annaahiya wadata waxaan ahayn waa laga faa'idi karaa oo bimacnaa waxaa jira siyaaq ama contexka jumladu u samaysan tahay baaba waxaan muujinay waxaanu inay nahy yihiin iyadoo aanay ku soo ororay siiqadii maqsuusada ahayd aanu liqiin maalan mil an yuusafa alficlu bاltaxriim in ficilkii lagu sifeeyo xaaraantinimo aw ilxadr ama reebis aw ilqubx ama waxumayn aw yudama faaciluhu ama kan la yimid ficilka la haydaarteeyo wax laga sheego aw yatarataba calaa ficlihi ciqaab ama ficilka oo lala yimaadaayey inuu ciqaab ka dhalanaya aw naxwu dalik iyo waxa wixii la halmaalaay haddii marka lala yimaado waxaa laga yaabaa inay faa'iidaysa marka shalay waataan soo sheegnay siiqat almar waan sheegnay haddana waxaan nidhi waxaa jira wax kaloo laga faa'iday maalan haddii lafdi wajaba u yimaado ama farada u yimaado oo kale amaba qofkii oo la yidhaahda hawaab fara badan buu helaya ama faaciluhu la amaano waan soo fahmna macnaha iyo macno lamidu halkaa marka mowduucaas marka saasuu marka tilmaamayo haddaba ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi walaa tattabic walaa tattabic tattabicu yattabicu nattabicu tattabicuuna yattabicuuna tatabiciina afcaasha ficilka mudaaric oo dhan oo meesha soo gelaya haddaba haddii la yidha walaa tattabic laa tattabic idan halkaa marka waxaad fahmaysaa ficilkii mudaaric waa uu jasmismay waa uu reebmay waxaa reebtay laadii naahiyadahayd iyad wax diidaysay marka waxaan ka fahmayna shaygaas inuu yahay maxay inuu yahay nahyi inuu yahay maalan adducaa iyada alilintimaas horaan usoo baranay iyada markaa meesha ma soo gelayso laakiin maalan hadda waxaan kaloo tilmaannay ishaaradii ma soo gelayso ishaaradii fahmni alkitaaba axkaam baa lagu duldhisaa haddii nin naagtiisa warqad u qora uu yidhaahdo waad furanta ama uu noocan ma awaamir uu ku bixiyo ama wuxuu ka reebo xukunkeedu muxuu noqonaya ishaaradii ama alkitaaba ma soo gelaysaa iyadana nahyigii ma soo gelaysaa amarka ma soo gelaysaa waxaan leenahay maaha qowl maaha laakiin macnahay faa'iidaynaysaa xukumkeedu marka waa xukum shaqaynay wey marka axkaamta waa lagu dulsalaynay adducaa oo wixii ka soo fula meel hoosaysa jiha sarraysana u kaca sida ilaahay markaa baryaysa maxaa rabbanaa laa tu'aakhidna ma waxaa ilahay ma amar siinaysaa laa tu'aakhidna haynoo qabanin amar miya maya iyo rabbanaa rabbanaa laa tu'aakhidna ilaah waan ku baryaynaaye haynoo qabanin in nasiinaa haddaanu halmaanno aw akhta'naa amaba aanu gafno marka laa waa naahiye naahiye tuaakhid waa ficilkii mudaaric oo majzuum ku noqda bila annaahiye habka siiqadu u samaysan tahay ficil mudaaric maqruun bila annaahiya waa siiqat alamr soo maha siiqat annahyi soo maha laakiin marka kan maadaama uu ka soo fulay min aladnaa oo addoon ila alaclaa oo rabbulcaalamiina maxaan ku magacaabaynaa ducaa baa lagu magacaaba markaasoo kale nahyi ma kartid macnaheeda ma ma dhihi kartid addoonkiibaa ilaahay wuxuu ka wuxuu ka inuu dembiga u qabta macnaheeda maa waxaa leedaha addoonkiibaa ilaahay wuxuu ka baryey oo weydiistay ka rajeeyey inuu dembiga aanu u qaban markaa way marka marka la fasirayo haddaba laakiin iltimaas maalan haddii aniga adiga saaxiibaan nahay ardada isla fadhida laa taahud kitaabii laa taahud kitaabii laa tajlis janbii inak tudaayiqunii laa iyo wixii la mid alfaadaas maxay ka mid tahay iltimaas wey maxaa labadan way siman yihin nin nin kale amar siin kale markaa maleh wax ka reebi kara halkaa wey waxaa kaloo iyadan muhiima badan waxaa la ysu khaldaa alfaad iyadu maala dac utur kuf ijtanib ibtacid alfaadda meesha taal macnaheedu waa macna nahyi wey laakiin alfaaddaas waa alfaad amar wey ilahi wa tacala markuu ya ayuha aladiina aamanuu اتقوا الله هي وذروا ما بقي من aldiba wadaruu ka taga wadaruu أمر ولا نهي walaa nahyi amar wey laakiin macnahay xambaarsantaha wey macna nahyi wey soo maha marka yaan yaanu ku khaldin idan seen ku ogaan karaa daabitka horta iijaadu ficlan wixii ah iyo samaysanka ficilka hadda ficil mudaaric maqruun bilaa nahya maaha iijaad ficlina waa la yska rabaa marka maadaama iijaadu ficli xagga lafdigana iijaad xagga macnahana iijaadu ficlin weeye xagga lafdigana maaha ficil mudaaric maqruub bilah annaahiya idan markiiba automatically waxaa leedahay maxay waa amar haddaba markuu nabiga dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk ama yuriibuk ka tag markii lagu leeyahay maxaad ku fasiraysaa waa amar baa leedahay hadhihi nabiga sal alه wasalam nahyiba nahyibaa nebiga ka soo aroora hadhihi markaa sharxis amar baa nebiga ka yimid markuu nebiga uu la hadlayo ninka saxaabiga uu leeyahy kufa calayka haada carabku intuu qabta carabkaagaan ilaasho maxaa ku fasiraysaa amar walaa nahyi amar nabiga sal amar buu bixiyey halkaa marka waxaan ku magacaabi karna amar ayib haddaba waa amar oo nahyi faa'iideeyey unbaad leedahay laakiin nahyiga markaan leenahay usuuliyan waxyaabaha waxaa laga ixtiraazaya waxaa iman kara qodobo kale oo intaan ka culus baa iman kara amar wey laakiin macnahu faaidy macna nahyi wey hadda maalan haddii ishaaradii markaan kuu tilmaaman ku yidhahdo fariiso la yidhi fariisadii waa waa waa haddaan ku dhihilaha maalan ama aan ku yidhahda maalan ha fariisan oo kale ama ha bixin oo kale oon gacantuun isticmaalo macnihii nahyiga waa ka soo baxay laakiin nahyi laguma magacaabi karo markan maxaa ishaara wey marka halka kan markaan meesha joogna tacaamal maca alalfaad alfaadii markaan la tacaamulin haddaba arag waxaa laga yaabaa ficilkii in taxriim lagu sheego hadaba ogow halkan waxaa inoo yaal bisiiqatin makhsuusataa madaxa ku quful oo ah ficil mudaaric ee wata laa annaahiya meeshaad ku aragtid jumladaasu waa nahyi meel bay noo taal haddana waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa in soo aroorka jumladu aanu ahayn mid ku salaysan ficil mudaaric almaqruub billah annahya keliya ah waxaa laga yaabaa alfaad kale ee mafhuumkeeda uu faa'iidaynaya nahyi baa jira sida maalan shaygii xaaraam in lagu sheegay ilahay muxuuna leeyahay xurimat calaykum lmayta maxaa laga fahmay maytada cunitaan ay xurimat calaykum lmayta ay aklu lmaytati waxa laga hadlay waa taawo wailaa maytadii si kale lagaga faa'idi karaa ay xurimat calaykum lmaytatu ay aklu lmaytati ayaa laydinka xaaraantay macnaheed waa maxay ay laa taakuluha xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum aayaddii suurat nisa ilaa walmuxsanaati laga gaaro waxbaa la iska xaaraantinay macnaheedu waa maxay ay xarama allahu calaykum an tankixuu almadkuuraati fi laayati min almaxaarim oo ay ugu horayso ummahaatukum ma guursan kartaan wabanaatukum kuwa idinka aada dhasheen gabdhahaad dhasheen ma guursan kartaan gabdhaha la dhashay ma guursan kartaan habaarayaashiin ma guursan kartaan eedooyinkiina ma guursan kartaan tii rabiibada ahayd oo marka ay soo dhashay zawjadaada horay mid kale ugu soo dhashay ma guursan kartaan sodohdii lama guursan karo iyo axkaamtii ah, la midkahayd marka xurimata maxaa laga faa'iiday ilaa ilahi muxuu walaa tankixuu walidaalika maxaa fi siyaaqi nikaax walaa tankixuu arag amarka ah, nahyi waa kan walaa tankixuu siyaaqaasay ku timid maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ila ma qad salaf inahu kaana faaxishatan wamaqatan wasaaa sabiila walaa tankixuu halkaa marka nayiga halkaas salka ku haysaa meeshaas ayadu markaa ka timi waxaa dhici karta marka in shaygii xadir lagu magacaabo oo la shaygan shay maxduur ama la shaygan waa shay qabiixa la ama qofka sameeyo in meel laga sheego wamaa ila dalika min alumuur ayaa waxa lagu magacaabaa macnahaw laakiin haddii dhanka kale aan ka istaagno ficilkii mudaaric ay la xiriirsanto laa annaafiya naafiya iyo naahiye maxay ku kala duwan yihin naafiya iyo naahiye maxay ku kala duwan yihin naahiye waxbay reebtay sooma naafiye waxbay diiday yani haddaan ku ihahdo maalan eh, laa axada fi lbeyti qof guriga jooga ma laha yani bimacnaa waa jumlad iyadu markaa negative waxba ma joogaan haddaan ku idhahdo maalan ana laa aakul lam aakul iطacaama markii ay timaado wixii la mid jumalkaasoo kale maxay faa'idaynaysaa waxbaa nafiyey xaqiiq ama wuxuu doona ha noqshay baa nafiyey laakiin nahyigu wax lala iman lahaa baan ka hadlayaa laakiin nafyigu wax jiray baan leeyahay waxaan ma jirin laakiin nahyiga waxaan jirin baan hadda ahaysiinaya mثلا ilahi subxaanه wa taعalى wuxuuna leeyahay إن الذiina yftaruuna عlى اllahi الkadiba laa yuflixuun laa yuflixuun maxaan leenahay laadaas naahiya walaa naafiya ilahay ma dhihin laa tuflixu ma dhihin mogta laa yuflixuun ma liibaanayaan marka nafyi wey maxay diiday liibaantooda qolyahan liibaantooda liibaantan marka oo wax dadku ay iska dhaadhiceen qofka kan inuu liibaan gaaray marka aayaddu waxay leedahay liibaan xaggaa ma jirto wax hadda jira markaa male halkaa marka naafiyada macnahaas wey haddaba waxaa laga yaabaa baabkan marka la joogo kii hore markaad ku qabatid intaa waadix bay ku noqonayso aanu ka gudubno marka waxaan gudbaynaa maa taqtadiihi siiqat nahyi shale maxaanu soo marnay maa taqtadiihi siiqat almr hadda waxaan baranaynaa maa taqtadiihi waxa ay keenayso siiqatu nahyi marka wax layska reebo siiqadaa maxaa ka dhalanaya waa implication implicationkaa raadinaynaa yacni maalan waxbaan kaa reebay maxaa meeshii ka imanaya ma aladii yataratab cala hada اnahyi tii horay marka salka ku haysaa siiqatu nahyi nahyiga ama reebista siiqadiisa cinda aliطlaaqi marka saa loo sii daayo waxba aanan lagu qaydin taqtadii waxay keenaysaa taxriima almanhiyi canhu kii la iska reebay inuu xaaraam yahay wa fasaadahu inuu faasidna u yahay hadii lala yimaado nahyi markuu yimaado markiiba waxaa loola jeedaa waxaan aan kaa reebay way waa xaaraam bay kaa tahy haddii qofka isku qaado uu iska sameeyana waxa ka soo bax wax ka soo qaad ma laha macnaha waa fahm sooma laba shay bay dhalisay waxay dhalisay waxaa samayntooda xaaraan bay kaatay haddaan ku idha laa tadkhuli lghurfata niw kuuma ogeli way kaa reebantay waad gashay soo maaha waxbaad kala baxday waxaanaad kala baxday waxaan waa wax booli ah waad dhacday yaaba ku ogolaa marka horeba inaad geshid marka koo waxay dhalisay taxriim laba waxay dhalisay fasaad bay dhalisay masaladan khilaafkeedoonu iman doona laakiin hunaa qofkii u fiirsadaaye ma aynaan dhihin cala alfawr lakiin amarkiisa ale maxaan idhi cala alfawri sooma maxaa loo dhihi waaya markan cala alfawr wa tarkahu cala alfawri maxaa loo dhihi waaya wixii lagaa reebo waa inaad markiiba kala baxd maxaa loo dhihi waaya cala alfawr yaa ii sheegi karaa yani leesh aan u istikhdaamsan weyne ama u isticmaali weyne lafdiga ah ilan amarka shalay waxaa lana yidhi amarka markii laga hadlayay taqtadii wujuuba alma'muuri bihi والمباadaraة بفicلihi fawrا tan maxaa loo dhihi waaye تqتضي تxrيim الmanhiyi canه وfasaadahu fawra maxaa loo dhihi waay yaa ii sheegi kara marka hore ayb waa noqon kartaa laakiin haddaan soo dhaweeyo maala haddii lagu yidhaahdo shaygan xaaraan buu kaayahay uma baahna inaan raaciyo markiiba markii xaaraan la yidhaahdo sakan iyadoo aanay ka soo wareegin ilbiriqsi samayntiisu dembi bay kugu tahay qofkii la yidhahdo zinada xaaraan bay kaa yani amarkaoo kale haddaan ku yidhahdo waxaan samee sadaqa la baxa ama tuko qofka waxa laga yaaba bacda saacateen hadduu tukado ama ilahay wuxuu yidhi xaj toban sano kadib baan xajiyey amarku waa iga dhacay sooma laakiin waxbaa laga reba waxa ma zinaysan karti ma waxaan waan sii wadayaa mar haddii nahyin uu yimi laakiin toban sano kadib aan zinada joojinaya ma liyo may saacad kadib baa joojina ma liyo ogolyahay maxaa amarku isaga umaba baahna fawr in la raaciyo maxaa yeelay xaaraannimada macnaheeda waxa weye from the very point marka amarka markii nahyiga uu dhaco ba waxay kaa reeban marka ma bedhigi kartid tuganimadii waxaan sii wadaya laba daqiiqa kadib zinadii laba daqiiqaan sii wadaya khamrada horta koobkan inta ku harsan bar aan ka bado aan sii dhammaystiro dembigan aan sii wado macnaheeda maaha ila marka waa la yska reebay laakiin amarka waxaa laga yaabaa inuu waqti qaadan karo haddaan xitaa dib u dhigo haddii xataa dembi uga soo gaaro laakiin la akuuna caasiyan fi nihayati almataaf halkaa way marka farqiga udhexeeya haddaba wuxuu leeyahy fa min aladilati adilada waxaa ka mid a ama daliilyada calى anahu yaqtadi lfasa waan ka gudbay calى anaha ay siiqat الnahyi taqtadi الtaxriima inay xaaraantinimo ay keenayso waxaa muujinaya qowluhu tacaala oo ah wma aataakum الrasuulu ha fakhuduuhu wma nahaakum canhu faاntahuu wuxuu rasuulka idin la yimidna qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada faalmru bilintihaa'i isfaridda la isfaray in laga reebtoonaado camaa nahaa canhu wuxuu rasuulka u reebay yaqtadii amarkaas wuxuu keenayaa wujuuba alintihaa'i in laga reebtoonaado inay waajib tahay wa min laasimi dalika kaa waxa ka dhalanaya waxa weeye taxriimu alficli ficilka in la xaaraantinimeeyey yani markii allah uu leeyahay wuxuu rasuulka idinka reeba ka reebtoonaada ka reebtoonaada waxaa ka dhalanaya shaygan horta inaan ka istaago haddii aan sameeyana ficil xaaraama inaan sameeye ka dhalanaysa halkaa daliil wa min aladilati adilada waxaa ka mida annahu yaqtadi lfasaada inuu fasaad uu keenayana qowl huwa baa ka mida nebiga uu yiri sala allahu calayh wasalam man camila camalan qofkii la yimaada amal laysa calayhi amrunaa oo inaga aynaan farin ama amarkeena aan ku taagnayn fahuwa huwa raddun ay marduudun waa mid lagu celiyey wamaa nuhiya canhu meesha maxaa idin qoran fahuwa marduudun maxaa idin qoran wamaa nuhiya canhu wixii laga reebo falaysa calayhi amru nabiyi sala allah alayh wasalam amarka nebiga ma dul ahaanin fayakuunu marduudan buu noqonaya hadaba huna waxaa la yidhi wma anhaakum canhu fantu waa ficil amar wey halkaa marka cinda aliطlaaqi cinda aliطlaaqi waxaa laga rabaa in la tilmaamo haddaan waba waxba lagu dabrin waxba haddaanay soo gelin lakiin amarkii ama nahyigiisa aad u dhacay ayaan ka hadlayna walidalika bacd alculamaa waxay qabaan opposite bay qabaan hadda waxaan nidhi nahyi waxaa ka dhalasha taxriim sooma culamada qaarkood waxay qabaan nahyiga waxaa ka dhalanaya karaahiya sida shala loo yidhi amarka waajib miya ka dhalanay mise nadbi baa ka dhalanaya qaarna ay dhaheen nadbi baa ka dhalanaya ilaa amar waajib u dallaco hadda waxay leeyihiin karaahiyo weeye ilaa uu he taxriim u dallaco ra'yigaanna wuu jira waana ra'yi aad i culus haddaba qolyaha marka dabcan waxay leeyihiin waxay ku cilayn laba arrimood horta sideedaba nahyigu wuxuu keenay waxaan ka fogow asalkana qofka bini inuu nadiif yahay waxba aanay ku tacalluqin dembina aanay qof kastoo biniaadama waa innocent markii basically marka laga hadlay hadduu dhashay waa innocent wuu qaangaaray waa innocent yacni beri wey dembi ma laha laakiin markuu dembi faraha ula galaan len hebel waa dembaabay dembi buu gala la yimid waa criminal waxbuu geystay haddaba halka kan markii la bara'at adimi wax lagu saleeyey lagu saleeyey yucadab اlithm haddii lagu saleeyo waxaan leenahay masalada iyadaa asalkeeda waa karaahiya bay leeyihin macnaha wey lakiin haddaad dhahda yaqtadi taxriima waxaa meesha ka dhashay qofkii waad kow dembi ku xukmisaba inuu dembiile u yahay waxaad ku xukmisay markiisa hore inuu dembi yani bimacnaa waxaan hadda aan kaa reebay yani shay baad samaynaysa waxaan ha samaynin mar horta waan ku xukmiyey inaad tahay dembi qof ku jira kadib aan waxay reebay laakiin asalka waxay leeyihin in karaahiya la dhaho waa nooc iska falsafadeeda ah runtii ay qabaan ee qolyahaas culammadu haddaba maalan haddana waxaa la yidhi camalka kan ee layska reebay dhanna taxriimnimaa ka dhalatay dhanna fasaad baa ka dhasha fasaad waa maxay camalkaas wax kasoo qaad lahayn haddii maala nabiga sal ly slm wuxu yhi laa salaata bacda alcasri xataa taqruba ashams salaad lama tukan karo bacd alcasr haddoo kale salaad lama tukan kara casrkii baan ka baxnay soo ma ilaa ay ka dhacdo qof baa istaagay wuu tukaday maxaan leenahay salaadiisa ku tilmaaminaa salaadaas waa salaad baatil ah wuxuu tukaday waqti layska reebay marka markuu leeyahy yaqtadii taxriima almanhiyi canhu wafasaadahu bimacnaa salaada aad tukatay fii waqtin nuhya can asalaati fiihi oo aad tukatay arinkaa waxaa ka dhashay fasaad baa ka dhashay maalan ninbaa wuxuu tukaday maalintii ciidda ahayd buu wuxuu tukaday ama uu soomaan ula jeedaa maalin ciid buu soomay waadna ogtihiin in la yiri lama soomi kara maalin ciid maxaan leenahay qofkaa isaga soonkiisa maxaan soonkaas waa baail maxaa laysa calayhi amru اllahi wa amru rasuulihi maala qof baa wuxuu soomay qabla ramadaan biyowmin ow biyowmin buu soomay caadana uma lahayn masalada aragga kelmadaa baan raaciyey marka qabla ramadaan biyowmin maalin oo ramadaan ka dhigay shacbaan oo sideed labaatan ama sagaal labaatan maraysa ayuu qof soomay nusuus baana kusoo aroortay nahyi qofkan marka maha qof isniin iyo ayaam albiid soomi jiray ama sururu shahri soomi jiray maaha caada uma lahayn qof qalla kaga beegantana maaha laakiin wuxuu iska jeclaaday shacbaan oo gabagaba ah inuu maalin ama laba maalin sii soomo isagoo leh soonka kalan marka isku sii kullaynaya buu leeyay qofkii sidaas sooma laba ra'yiba meesha ku jiro culimadu waxay leeyihin qaar baa makruuh leh qaarna waa xaaraan bay leeyihin qolada xaaraam yidhi waxay leeyihin qofka kan saa'imka ah dembi buu galay camalkiisana waa la radiyey qolada makruuh ku tilmaam waxay leein dembi ma laha laakiin camalkiisa waa la radiyo halka fasaadka marka waa iska waafaqsan yihin qolada taxriimka qabta iyo qolada karaahiyada qabta waxay iska waafaqsan yihiin camalkan la imaanshihiisa lala imaanaya in labada baatil u yahay labadoo iska waafaqsan yihin halkaa marka waxaa ku jira arrin daqiiqa oo culimmadu ay tilmaamaan haddaba marka waxay isweydiiyaan hal almr sida loo yiriba hal huwa lilujuub linadbi ayaa waxaa la isweydiiyey hal lilnahyi liltaxriim aw lilkaraaha intaba marka labada arin marka way soo geleen haddaba nabiga sal ly waslam adii xadiidkii markuu la hadlayay xasan muxuu yiri kah kah kahin kahin soo maha isagoo ka celinaya inuu timirta u cuno maxaa ku tilmaamaysaa lafdigaas muxuu yahay amar walaa nahyi muxuu yahay amar noocee amar ficil amar wala nahyi ikhtalafa alculamaa haye culummada jumhuurta qabta inuu nahyi yahay iyo jumhuurta qabta bal farta hala taago amar walaa nahyi amar nahyi laba faraa taagta nahyi haye amar okay aawa ficil amarka hadda waa amar oo ah ismu ficil amrin laakiin macnuhu faa'iday waa maxay utru marku amar baan laakiin ficil amar maahana waa ismu ficil amrin oo nuunu tawkiidkii iyo howlihii aan shalay sheegayn ma aqbalayo ayb halkaa marka mawduucaasaan kaga bixina wuxuu leeyahay marka intaa markaan fahmnay kadib idan arintan ma faahfaahinayna laakiin faahfaahin waxaan noogu filan inaan dhahno yacni qofkii la yimaada camal la iska reebay hadda waxaad tiri masaajidkan aan waa iska imaanaya waxaan aqrinayaa maalan wadadaan maraya dhagax markaan qado subxaan allah dhagax kalan qaada alxamdulilah oo anoo leh wardigana waa laysfaray wa fii nafsi اlwaqt in imaadat اlada can ariiqina wasadq wadada marka maraya dhagax baan qaada subxaan dhagax kalan qaado alxamdulilah ilaa groland hoos aan usii dhaadhaco ilaa santarka weyn aan tagaan maanta dhan wadaya anoo leh mar walba laysfaray iyo anoo leh tasbiixda noocan ma dhag imaadat اlada can ariiqina ajir baa ku jira maxaan leenahay camalkaas sax wala hayr sax maxaa hayr saxiixa u tirahdeen maxaa yeel laysa calayhi amruna nabiga sal slam uma samayn marka qofkii inuu intu iska yimaado maala uu yidhi okay hadda ducada waa laysfari nacam laakiin inu imaam intuu meesha fariisto duceeyo oo dadkan aamiin ka daba dhahaan laysa calayhi amruna nabiga sal lla alay slam saa uma samayn marka waxa la samaynaya waa inay he yeeshaan anoo dhan maalan waxaa la yidhi ilahay ha la xuso dikri gaaraan samaystay laysa calayhi amruna nebiga lagu salliyaa la yidhi laakiin anaa inta meesha intaan iska fadhiisto qasiidooyin nebi amaana anaa soo alifanay laysa calayhi amruna idan marka shaygan waxaa ka imanay waxbaa ka ratimay haddaba marka wuxuu leeyahay musanifka hada ay lmru hada wa qaacidat lmadhabi madhabka qaacidadiisii fi lmanhiyi canhu waxa la iska reebay hal yakuunu baطila ma baaطil buu noqonayaa aw صaxiixan buu noqonaya maca ataxriimi lala qabo hadalkaa dhegta u fur qaacidada madhabka madhabka muxuu la jeedaa marka madhabkee wey maxaan baranayna hadda xanaabilaan baranayna sooma waxaan badanaya madhab almadhab alxambali sooma walidalik arag eh, raxmat ullahi isaga iyo eh, bin cuthaymiin eh, bin baas raxmat ullahi bin jibriil raggan ajilada ah mamlakada iyo meesha jooga dabcan kulligood madhabkood way sheegan jireen wamadhabuna wa qaala asxaabuna qaacidatu lmadhabi marka innaga intaan meeshii nimid baan waxaan leenahay madhab shaaficiyaan la sheeganay ama qofka wayba dhib bayba ku taaba haddii shaafici la sheegto badanaa dadka madaahibta radiyaana kalaamkoodu wuxuu u badan yahay iska xamaasi akar minhu cilmi nacam dadku waxa isaga darmay ma baxfkeedaan ugu tegi doonaa markii la gaara taqliidka ijtihaadka dadka waxaa isaga daran almadhab mabda ahaan iyo iyo iyo madrasa ahaan iyo camal ahaan baa isaga daran qofka madhab ahaan wuu ku takhasusi karaa wuu dhihi karaa aniga takhasuskayga almadhab ashaafici ama almadhab alxambali almadhab almaliki almadhab kada inuu takhasuso daqiiqu ku noqdo waana marka keliya qofka cilmigiisa uu fariisanaya haddii kale meel lagugu soo hagaaga ma waad wareeraysaa maxaa wax walba usuul bayn usuusha markuu qofku barto markii almadhab shaafici uu kaa dhaadhacaad fahmi kartaa wuxuu xambali qabo wuxuu maaliki qabo wuxuu xanafi qabo marka almadhab xambali usuushiisa furuucdiisa aad fahamtid baad fahmi kartaa almukhaalifiin aaraa'dooda markaasaad fahmi kartaa marka madhabka barashadiisa inuu qofku hal madhab ku takhasusaay faa'iiday leedaa doodna kama taagna laakiin markay taagan tahay min xayu alcamal camal markay taagan tahay dadku waa saddex nooc qof caalima ee nusuustii u kala saaran tahay aalib alcilmi wax baari kara iyo nin caamiya oo inuu dadka iska qalida ay tahay nasna aanan baaran karin wixii loo sheegay ay ninka caalimka wuxuu mulsam ku yahay inuu naska halka uu jiro u raadiyo aalibcilmiga wuxuu ku khasban isna inuu baaris u sameeyo ilaa tarjiix usoo baxo ninka caamiga isagana yani hadduu nin caamiya uu yahay qofka u fatwoonaya madhabkiisa iska qaato haduu nin shaafici u fatwoodana shaafici iska qaato hadduu xambali maxaa ninkan hadda hadii la maya anta mulzam bilbaxthi can daliil waa nin caamiya hadduu daliil raadin kara maadi telefoon kuusoo diri lahaa maadi wuxuu ku weydiin lahaa ninkan waa nin wareersan wey marka inaad markaad u fatwoonayso waa inaadan dhihin qaala fulan wuxuu qabaa qaala fulan isticraad maaha ma aragti cilmi maaha lakin waa inaad dhahdo masaladan waa xaraam calaa ra'yig adigana yowma alqiyaama adaa mas-uulka waxaanaad xaaraam aad tiri waxaad xalaal tiri adaa ka mas-uula maxaa marka horeba ha jawaabin adoon wixii aqoon aan u lahayn haddaadan aqoon waxaad dhahdaa hebel baa igaga leh ama hebel hebel la weydiiyo ilaahay subxaana wa tacala wa fowqa kulli dii cilmin caliim buu sameeyey haddaba marka madhab in la barto qofka uu takhasus ku yeesho waa halka aafadu ay ka timi saxwada markii indhaha saa loo kala qaaday ba markiiba waxaa la bilaabay in badiil inta la qaato dagaal lala galay minhaajkii iyo kutubtii shaaficiga ahayd dariishada laga saaray kadibna ok dadka badiil kalaa la keena waa la orday sida naloo soo haddana xambali baa meesha la keena dabcan dadku marka waxay ku wareersan yihin war caqiida waa la gartay caqiidat salaf hadi lumma sideeda waa la gartay laakiin markay madhab taagan tahay masaa'il faqiiwa masaaisha fiqigana dadku waa ku kala ra'yi duunaan karaan saxaabadiibaa eh, almasaa'il fiqihi noocan ma ra'yigooda uu kala duunaa mushkilad ma leh mar qofki inuu yihahdo aniga minhaajkaygaanan baranaya waxaa ku qoranna maadaama taalib cilmi aan ahay isagii ayaan ku takhasusaya kaa wuxuu dhaamaa kun jeer boqol jeer milyon jeer ninka iska socdo maalin meel ku boodaya idan ardayga suu u fariisto oo u noqdo arday sugan waxaa looga baahan yahay in maxay horta meel ka bilaa asaas uu ka bilaabo idan markii hal madhab a ku takhasusid baad u kartaa alfiq muqaarin laakiin iyadoo bilow fiq muqaarin haddaad u gudubtid waa wareeraysaa hadalkaa hadal ka baxsan way meeshaan u socono marka wuxuu leeyahy madhabkeennan ah xambaliga ah marka ay taagan tahay shaygan layska reebay shay baa lagaa reba waxa la yidhi waxaan ha samayn ma waxaan leenahay shaygii waa baatil baatil macnaheed waa wax ka soo qaad ma ajir ma haddaanu dembiba kaa soo raacin ka kacw mase shaygii aad la timid oad ula timid dariiqo ka duwan dariiqadii la rabay ama aad ula timid dariiqo lagaa reebay aad ula timid shaygaa waa kaa asaxay laakiin taxriim baa ku jira amhilada marka ku cadda markaasuu wuxuu leeyahay halkaas kama yali laba arrimood o an yakuuna nahyu nahyigu inuu ahaado caa'idan mid u laabanaya ilaa daati اlmanhiyi canhu wixii layska reebay daatadiisa aw shardihi u laabanaya shardigiisa haddii waxa layska reebay shaygan la layska reebay daatadiisa uu noqonayo in itself uu noqonayo amaba shardigii shaygan uu u laabanayo fa yakuunu baطilan ka kac buu noqonaya an yakuuna nahyu nahyigu inuu noqdo caa'idan mid u laabanaya ilaa amrin arin u laabanaya amarkaasoo khaarijin ka baxsan daatadii maaha shardigii maaha kaasoo laa yatacallaqu aanan xirin lalahayn bidaati almanhiyi canhu wixii la yska reeba daatadiisa walaa shardihi shardigiisan xirin aan lalahayn hadduu yahay falaa yakuunu baailan baail maaha shaygaasu ma burin miaal alcaa'id ilaa daati almanhiyi canhu tusaale markaanu usoo qaadanno kan u laabanaya wixii la yska reeba daatadii fi lcibaadati marka la joogo annahyi can sawmi yowmi اlciidayn labadii ciid maalmahooda in la soomo wa mithaalu alcaa'idi ilaa daatihi fi lmucaamalati kan u laabanaya mucaamalada marka la joogo annahyu can اlbayci bacda nidaa'i اljumcati الthaani in layska raba beec bacda nidaa'i اljumcati jumcada adinkeeda kadib adinkii athani athani waxay u laabanaysaa nidihii miman talzamuhu aljumcatu oo cid qofka jumcada markaa ay laazim ay ku tahay wa mihaalu alcaa'idi ilaa shartihi marka intan waan u iman doonaa mid mid baan ugu iman doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala haddaba waxaa la yidhi madhabkan markaanu joogno abcan madhabka markuu noo sheegan insha allah arada kalena waan ku khasbannahay shaygan layska reebay qofka hadduu la yimaado wixii la yska reebay ma baatil buu noqonayaa mise waa asaxayo xaaraam wey horta shayga waan kala qaybinaynaa waxaan kala qaybin waxaan leenahay shaygan horta ma wuxuu la leeyahay shayga la yska reebay muu calaaqa la leeyahay iyo shardigiisa saa hadday tahay waa baatil mase oo shaqaba kuma le laa daatadii uma noqonayo walaa shardiga uma noqonayo marka arrinka baatil ma noqonayo arrinkaa markuu dhacayna laba maydaan unbuu ka dhacaa kow maydaan اlcibaada maydaan اlmucaamala amiladana way cadaan doontaa bidn اllahi subxana wa taala haddaba maala maxaan u leenahay marka shaygan baail buu noqonaya maxaa keena maxaa yeelay haddii inta lagu yidhaha waxaan waa lagaa reebay oo wixii lagaa reebay aada la timaadid waxaa tahay qof markiiba ilaahay lid ku noqday adoo yidhi yaa allah kayf tanhaani can hada sa yaa rasuul kayfa tanhani dira waan ilahi subxana wa taala opposite ku taha halkaa marka khatarteeda marka leeda haddii laa tafcal aabbaha hadduu laa tafcal oo ku dhiiratid wuu xanaaqaya walilahi almathalu cala haddaba maala miaal ahaan laa nikaaxa ila biwaliyin buu nebigu yiri maala laa nikaaxa ila biwali nikaax ma asixin ila biwali xadiidkan marka biqadi nadar can aaraa'i alculamaa xawlahu marka xagga iska dhigno qofkii yidhaahda nikaax biduuni weli waa saxiix maxaa ka dhashay meesha ka dhashay cagsi soo maha inaad tiri ma rasuulkaa yidhi ha anna waxaan leeyahy nikaax biduuni weli saxiix aad rasuulkaad ka hortid marka halkaa marka waxaa yimid falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliimun halkay ka timaado waana khatarteeda leedahay hadaba abcan masalada iyada ah faahfaahin badan baanu geli doonaa maanta biidn illahi wa watacaala hadaba maalan haddaan hadda ku hormaro almanhiyi canhu ee u laabanaya fii baabi alcibaadati marka la joogo maalan can sowmi yowmi alciidayn nebi waxaa ka soo arooray inuu yidhi lama soomi karo maalin ciida ninbaa wuxuu soomay wuxuu yidhi ciid aladxaa la gaaray sanadan ciid aladxaa waxay ku beegantahay maalin khamiis maalinta khamiista soonkeedan waa sunno ninkan wuxuu yihi ciid alfitriga sanadan wuxuu kusoo beegmay yowm lithnain yowm lithnain soonkeedana waa sunno waan soomaya su-aal marka labada ruux midna ciid alfitri maalin isniin ay kaga beegantay midna ciid aladxa maalin khamiis ay kaga beegantay isagoo ka duulay khamiis iyagoo ka duulay khamiis isniin waa maalmo sunad soonkooda la sunneeyey hal siyaamuhuma ama sawmuhuma saxiix ma yahay su jawaabtu waxaan leenahay ma asixin maxaa nabiga sal ly waslm wuxuu reebay can siyaami haadayn اlyowmeyn nahyiga halkuu ku dhacay daat daat اlcibaada cibaadadan daatadeeda laga hadlaya marka maxaa yeele waxaad soontay maalmo layska reebay idan nahyigu wuxuu ku dhacay daataduu ku dhacay ee kuma dhicin kuma dhicin soonkii kuma dhicin soonki isagu maftuux wey oo isniin iyo khamiis cid kuu diida ma leh laakiin waxaa la yidhi haadayni اlyowmayn daatu u laabtay cibaadadu marka maxay noqonaysaa marka baail bay noqonaysaa gabar muslimada waxay tidhi alcashar lawaakhir miyaa lagu jira ha dilxija ha ani waxaan jeclahay inaan soomno laakiin gabadhi xayd bay qabtaa way soonta soonkeeda ma asaxaya leesh muxuu asixi waaye maxaa yeelay almanhiyu canhu muxuu yahay alsawmu fi اlxayd nahyigu halkuu u laabtay daat اlcibaadati u laabtay maxaa nabiga waatanuu leeya alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasumi diin haddii ay xayd uu ku dhaco soonka midda soo kama tagto oo salaadana kama tagwatan waa masale masale iyada ijmaaca gabadha muslimada iyadoo xayd qabta hadday soonto in soonkeedu xaaraam u yahay baatil uu yahay ana la aqbalin halkaa marka maxay u noqotay ila daati اlcibaadati marka waxaan leenahay haddii almanhiyu canhu uu u laabtay daati اlcibaada xayd ma soomi kartid ciid ma soomi kartid bay arrinku taagan yahay qofkii sameeya waxaan leenahay daat alcibaada wixii u laabta cibaadadaas waa ku daysa maalan aan mithaalkii mucaamalada baab alcibaadaan ku jirnay baab almucaamala mucaamala waa wixii adigii bini aadamkaa la dhexeeya aayad baa waxayna tiri yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumcati fascw ilى dikr اllahi wadaru اlbayc adin baa dhacay culimaduna waxay ku fasireen الnida الthani min ywmi اljumca adin baa dhacay beeca faraha kala baxa baa layna yidhi ayib nahyiga halku ku dhacay that اlbayc soo ma bayca baa la diidanya soo ma oo ah that اlmucaamala ku dhacay haddii maalan ay dhacdo nin baa adinkii labaad markuu dhacay yowm aljumca ayuu beecii galay transactionkii hebel buu wax ka iibsaday ama beec baa dhex maray maxaan leenaha beecaas waa baail maxaa yeelay nahyigu halkuu laabtay ilaa daati اlbayc falaa yaصix laakiin haddaan dhahna waa saxiix ka dhashay waxaa ka dhashay amarka rasuulka inaan ka hor nimid laakiin miaal baa idin weydiinaya maanta oslo meeqa masaajid baa ka jira ka jir maalan ku taal keliya hadda ariadan ilaa iyo xagga boqol iyo boqol iyo konton mitir lix toddoba masjid baan heliyanay soo ma hal isku waqti maan tukanaa jimcaha inaga maalan hadda labadan marayna qolo kalea saddexda maray labada iyo barka qolo kalea tukata ayb qolo baan waxay leedahay annidaa athani saacad gaaru kaga soo beegmaa soo ma ayib xukunkaasoo kale maxaa laga yeelaya marka keen qaadanaya ma inaan jadaawiisha oslo dhan intaan meel ku liisgarayaan dhaho alraabita saacadaas weeye almulxaq athaqaafi waa saacadaas markis atawfiiq waa saacadaas kadibna aan idhaahda maa bayna asaaca alfulaniya ila asaaca alfulaniya waa waqti aadaan lihadihi almasaajid falaa abiic walaa ashtari waan xiraya miyaan leeyahay mise meel baan isku xiraya yaa iga jawaabi kara halkaas marka fuqahatiin qofka marka waxaa lagula xisaabtama wuxuu leeyihin culummada waxay leeyihin anoo maalan hadda niyadeeda waxay tahay inaan towfiiq ku tukada waa la tukada laakiin waxaan marayaa magaalada bartankeeda oo masjidka walaalahan kurdida kowda la tukado masjidka ay dadku jecel yihiin cabdibalaay ku magacaabay soomaaliyad markiiba la dhamayna oo muraad qoomiye ah kowda la tukado toban daqiiqa laga baxo masjidkaasaan joogaa laakiin aniga kanaan ku xeranahay labadana waa tukadaa anuu xagga jooga nidaa athani igu soo dhacay daacina waan ku jiraa xukunkayga muxuu noqonaya ma wadan karaa waa wadan karaa maxaa yaele ana lastu madcuuman bidaka alaadaan adinkaas aniga iima shaqaynayo aniga adinka aan ku xeranay waa kee waa kan tawfiiq haddaba marka beecayga iyo shirahayga waa wadan karaa ilaa laga soo gaara kii aan ku tukan lahaa adin kale hadaan maqlani shaqadeeda maaha laakiin min baabi taxaayul haddaan u sameeya ka war towfiiqii aan ku xirnaa labada la tukanayay oo kowdoo toban dhiman adinkii labaad uu dhacay maalan kaba dhig baa igu soo galay laakiin waxaan oga raabidadu saddexda la tukanaya sooma markii waan ka booday anoo diilka kan inuu idhaafa diidaya waxaan u booday waxaan idhi bes waaba change ah, maskaxdeeda waan bedelay maankaygi waan bedelay waxaan rabaa raabidadan ku tukanaya kan isagu wuxuu iga khashkhashaadaya businesskii ma bannaan tahay adaa taxaayil maa yasiir kaasoo kale marka waa taxaayil khatarteeda leedahay halkaana man tatabaca rukhasa tazandaq sheekha marka kelmadiisa waxaa ku jira miman talzamhu اljumca miaal su-aal kale laba ruuxoo dumara ayaa wax kala gatay bacda الnidaء الثاني min ywم الjumca beecooda sax miya beecooda ma sax ba hadda dukaamada garoonland usoo dhigana ogow beec waa socda wax ma kala gadan karaan ha dirac iyo onsi iyo kulli waa shaqaynaya maxaa yeelay dumarka iyaga jumca lagama rabo jumca lagama rabo soo ma maadaam humaa غayr muطaalabatayni biاljumca beecood waa asaxaya marka miman talzamhu اljumca dumarka lagama rabo maala waa halka meesha ay dhahaan arag alaxkaam tatabacad fiqiga arag axkaamtu way qeybsantaa haddana qolana wixii waa ka asixi waayeen qolana way u asaxaysaa tatabacad marka marka waxaan leenahay angalkan marka laga fiiriyo min janib الnisa waa saxiix angalka ragga haddii laga fiiriyo waa غeyr saxiix miaal kale nin iyo naag baa wax kala gatay bacda annidaa'i athaani min yowmi aljumca waa nin iyo naag ninkan waxaan ognahay in ay ka reebanta inuu baac iyo sharo la yimaado laakiin gabadhina waa loo ogolyahay xukumkeedu muxuu noqonaa ayuha alfuqahaa baacaas ma ma asaxay mise ma asixin laakiin baycan wax yeelan ama contractiga inuu shaqeeyo ama in laga tago wax ka dhexeeya male ma waxay leedahay anigu lacagteeda waan qaadanaysan alaabtimu ka tegaya ya ansax maha maxaa ku tiri ansax maha hadii laga reebana gabadhan maxaa uga dan iyada waxay dhihi jireen ragga ingiliishka baranay whats fifteen for him bay dhihi jireen maxaa uga shan iyo toban <laughs> haye haddaba meesha waxaa isdhex gala marka xaraam iyo xalaal labada marka isdhex galaan min baabi sadi dariica yuallabu janib alxadar yuallabu janib alxadar markii labada isdhex galaan badanaa dhanka xaaraanta xooga la siiya waxan lena beecaas waa ka kaca maxaa yeelay xaaraam iyo waxaa iska hor yimid iyo xalaal baa iska hor yimid maalan laba ninoo dad iska yani ama musaafiriin waxbay kala gateen bacda nidaa athani min yowm aljumca beecooda sax ma sax ma musaafiriin hadday xanuunsan yihiin lagama rabo marka dad labadooda marka waa sax marka marka leeyahay miman talzamuhu ljumca waa dadka jumcada laga rabo halkaa marka waxaan kaga baxnay ذات المنهي عنه cibaadada u laabtay iyo ذات المنهي canhu u laabtay mucaamaladii shardigaa marka ka daqiiqsan waxba kuma jabna inaan jimcwal meel ku tukado laakiin jimcahan halkee ii qorshaysa jimcahan hadda aan joogo ilaan anigu aan ogahay moogta jimcahan ma waxaan leeyahay midkii aan haleelo waa ii qorshaysan dukaan baan leeyahay jadwalkaan leeyahay jadwalka waan haystaa marka waxaan ogahay qolo walba jadwalkeedu waan ogahay waxaa laga yaabaa jimcahanna inaan kan qolada labada tukanaysa la tukada jimcahan kale qolada saddexda jimcahan kale qolada kowda tukanaysa waxba kuma jabna inaan marba jimca meel ku tukado laakiin maalinkaas bidaat halkee niyadeedu ay tahay markaas xukumka lii qabanaya waa fahmna sooma wamithaalu alcaa'idi ilaa sharطihi fi اlcibaada hadda ogow kala du daat alcibaada markaan ku dhaho waa salaadii waa soonkii shar alcibaada cibaada soo shuruud ma laha shar alcibaada u noqonaysaa مثلا النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير ninka inuu xirto dhar xariir ah dhar xariira inaad gashatid waa laga reebay fa sitru lcawrati cawrada in la asturo marka la tukanayo maxay shart u tahay sharطu lisixati الsalaati salaada inay asxday shart u tahay faidaa satarahaa qofkii haddii cawradiisa uu ku asturo bithawbin maro maradaasoo manhiyin canhu la reebay lam tasix الsalaatu salaada ma asaxaysa limaada licawdi الnahyi nahyiga u laabtay ilaa shardiha ay shardi salaati nahyiga marka shardi salaad u laabtay maalan haddaan sii faahfaahina maalan nebiga sal lla alay wasalam xadiid saxiixayn kusoo wuxuu yidhi ma banaana inuu ninka raggaa xariirta uu xirto ama uu gashto ilaa waxaa la baneeyey mowdic alaaata asaabic ama arbaca maalan wax karay oo kale maradii oo kaaga baahata tuliin oo kale wixii la mid a marka mara xariir ah buu intuu soo xirtay uu ku tukaday salaadaas ma asaxday isagoo heli kara maro marooyin kale e, toosan oo aan xariir ahayn isagoo heli karu ku tukaday maxaan leenahay salaadaas ma asixin maxaa yeelay waxay u laabatay shart madhabka xambaliga wey marka madhabkan waa maxay madhabka xambaliga wey marka wa hada almadhab halkan marka madhabka looga xoog badan yahay sheekhana markuu sharxay wuu sharxay bal waxaa jirta riwaaya lilimaami axmed bin xambal oo tilmaamaysa in ra'yigaas laga xoog badan yahy oppositkiisa uu qaatay yacni maalan masaladan waxay ku magacaabaan usuulka waxay ku magacaabaan mas'alat infikaak aljihatayn shay walba indhaha lala raacayaa laakiin laba angal baa laga eegaya infikaak aljihatayn waa maxay jihadan iyo jihadan labada jiho ee masalada isaga timaado isaga qoofalan tahayba waan kala saaray waan intaan buris iyo soo qaata iyo biinsan kala saaraya masalada waa marka infikaak inaan ku sameeyo yani maalan hadda waxaa masaladan soo gelaya qofkii ku tukada guri la biliqaystay baad ku tukatay biyo lasoo dhacay baad ku weysaysatay guri ribo lagu gatay baad ku tukatay salaadda ma ansaxaysa cala almadhab marka la qabto ma ansaxaysa sooma laakiin madhabka kale asfaraaini imaam alxaramayn iyo ra'yiga imam ibn xambal sida qawiga ah wa ansaxaysaa leesh maxaa masaladan iyadaa infikaak aljihatayn wey maxaa yeele waxay leeyihin qofka kan salaadiisa waa asaxday salaad baa ninkan laga rabay waa asaxday laakiin inuu xariir xirtaayo dembi buu galay waxay leeyihin marka jihat ataxriim هو الأمر منفك عن بعضها هل